gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirday

walba geestarsaday gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba geestarsaday habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiib waa habeenimo khamiis ay sii baxayso jimca ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labada bisha saddexaad sannada labada kun saddexiyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah khasaare xoogan oo ka dhashay tiro hobyaal ah oo maanta lagu garaacay xaafada ka mida ah magaalada muqdisho iyadoo qoys dhan uu dhulka la galay mid ka mida ah hoobiyaashaasi haddaba waxaan eegi doonaa khasaaraha ka dhashay hoobiyahaas oo ku dhex dhacay qoys markaasi dhiganaya tacsi ilaa dhowr hubaya soo dhacday xaafadoo tacsi ka dhacday ayaa dadna ku dhintay dadna ku dhaawacmay ilaa adiga afariyo toban qofoodaa dhaawacantay hal qofna waa dhimatay miydahaanaa loo qaaday waxaad sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee khasaare ka dhashay qarax miino oo ciidamo ka tirsan dowladda lagula eegtay duleedka magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle laamaha amniga waxa ay ka warbixiyeen eedaysane ku eedeysnaa dilka mooto bajaajle oo muqdisho ku dilay shalay iyadoo gacanta ay ku soo dhigeen sida ay warbaahinta u sheegeen amniga magaalada muqdisho oo faraha kasii baxaya dilalka iyo fowdada afartii maalmood ee lasoo dhaafay ayay cirka isku sii shareereen haddaba maxaa xal loogu la'yahay waxaan eegi doonaa waxaas dhacaya saamaynta ay ku yeelan karaan dowladda waxa weeye runtii waa mid ceeb ku ah fishilna ku ah dowladda federaalk ee soomaaliya maxaa jirada dowladda inay wax ka qabto waxa mootooyinka waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan golaha wasiirada kulankoodii maanta ay yeesheen oo ra-iisul wasaaruhu uu ka qayb galay waxaa diradda lagu saaray dhibaatooyinka ay qabaan dadka ku xamaasha mootabajaajta amaba dhallinyarada ku shaqaysata mootabajaajta shan qodob oo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan mootabajaajleyda ayaa laga soo saaray iyo qodobo kale qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaa barnaamijkeena aynu ku guda jirno ayaad ku dhagaysan doontaa saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah gabagabadana waxaad ku maqli doontaan kala

muqdisho muraayaddii dalkeenniyo waa magaalo madax murugiyo dhibaatiyo makri waa ka daashay muqdisho nabaday rabtaa colaad lagu martoo naf iyo maal ku bo'o madfac dhegala iyo maleeshiya indhala mooryaan ku raran qoryo maanka furan muqdisho waa ka daashaye nabadaa macaan mudaniyo wasiir madaxweyneyaal iyo maamul gobol ma wada noqon karnee waxaan maan gelayn waa lagu martee muqdisho nabaday rabtaa mugdi gacan la taagaa waxay mudan allaa oge allaa masabka bixiyee muqdisho nabaday rabtaa mooraduugayaal mabda aan lahayn dilka maatadiyo ku mashquulsan dhiig muqdisho waa ka daashaye nabadaa macaan muqdisho waa mura'aydii geyigeenna hoygii midnimadiiyo waa magaala madaxdii waa maata koris macbuudna gu deeqee ka mayra wixiina soo maray shacab iyo mas-uul midnimo kaashadoo midigta isqabsada nabad lagama maarmee muqdisho waa mahuraan muqdisho nabaday rabtaa nabad nabad gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran waxba geestarsaday gobolgobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba geestarsaday biyogal iyo webi waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay khasaare xoogan ayaa ka dhashay hubiyaal maanta magaalada muqdisho qaybo ka mid ah lagu garaacay xaafado ku yaala waxaana khasaarihii ugu xoogana uu ka dhashay hubiyaal markaa ku dhacay qoys markaa dhiganayay eh, xilliga ay hubiyaashaasi soo dhacayeen tacsi iyadoona afar iyo toban ruux ay ku dhaawacmeen inta la xaqiijiyey sidoo kale laba ruux inay dhimato ayay sheegeen goobjoogayaal halkaasi ku sugnaa oo meyd ahaan markaa ee qaarkood loo arkay dadka ay hoobiyaashu haleeleen qoyska ayaa waxa ay dhiganayeen marka dhacdadan ay dhacayso tacsi dhowaan wiilkooda oo magaalada muqdisho lagu dilay ay u dhigayeen ayaa u tiilay waxaana mar kale dhacdadan foosha xun ay ka dhacday goobtii tacsidu ay ka socoto goobjoogo ku sugnaa marka ay waxa dhacayeen ayaan wax ka weydiina waa kan waxaa meesha la yidhahda hubiyaashii soo dhacay hubiye ka mid ah ayaa ku dhacay hubiyii ugu dambeeyey ilaa dhowr hubiyaa soo dhacday xaafadoo tacsi ka dhacday ayaa dadna ku dhintay dadna ku dhaawacmay ilaa adiga afar iyo toban qofoodaa dhaawacantay hal qofna waa dhimatay miidahanaa loo qaaday waana guri tacsi ka jirtay waana dareemi kartiin halkan gadaasheenna oo ay ka dhacday oo agaraadkeeda yaallo marka intii dhimatana ha loo naxariista intii dhaawacantana ha la caafiyo waana wax hadda aan kale aan sheegi karnaan ma jirto waana dadka xaafaddan ka mid ahay waana mahadsantihiin ilaa afar iyo toban dhaawac iyo hal miid ah oo la qaaday isbitaalaadka dhaawacyada ay jiraan dumar ayay u badnaayeen hal yar oo wiila aniga ka arkay wax yar oo gurigaan soo jeedkaa deganay cabdifaax iyo ilmakiisa marka waa intaas dumaray u badnaayeen tacsi u yimid gurigaa tacsi teelay waa wax kaloo hadda faahfaahin kaloo aan dheerigelin karnana ma jirto insha allah waa wixii maamulka dibadii kala wadaagi doona insha allah goobjoogo ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen oo warbaahinta la hadlayay ayuu ahaa oo uga warbixinayay khasaaraha uu indhihiisa saaray markii ay dhacdadan dhacday kadib daruuradii maanta ayay hoobyaashan dhaceen oo xaafada ka mida ah degmada shibis ee gobolka banaadir ayay ku dhaceen magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay qallaasaha amni ayaa cirka isku sii shariirayay waxaana khasaare xoogan ee ka dhashay shaqaaqooyin dhex maray ciidamada dowladda oo iyagu dhexdooda isdagaaleen sidoo kale qaar kamida wadayaasha mootobajaajta ayay askar ka tirsan dowladdu ay dileen damaha amniga waxa ay ka warbixiyeen eedeysana ku eedeysnaa dilka wada mootobajaaj oo shalay magaalada muqdisho ku dilay nin mootobajaajla ah waxaana eedeysanahan uu u baxsaday gobolka shabeellaha dhexe taliyaha hir shabeelle ayaa gacanta kusoo dhigay eedeysanahan waxaana uu gacanta u geliyey booliiska iyo laamaha amniga gobolka banaadir afhayeenka booliiska ayaana ka warbixiyey sidoo kale soo qabashada ninkan marka horese waxaan ka hormaraynaa xasan dhicisow oo ka warbixinaya soo qabashadiisa dhammaan waxaad ku salaamay iyo ahladii wiilka dhintay iyo wiilka dilaba labadaba dhammaan waxaad ku salaama salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa maanta noo suurtagalay inaan gacanta aan ku soo dhigno ninkii dilay shalay wiilkii bajaadda ahay oo halkan hadda taagannahan lagu dilay ninkii dilna waxaan gacanta ku soo dhignay ilahay maaddiis waa kana ilahay ka raalliyahay waxaan gacanta ku soo dhignay gacanta ciidamadu ku jira run shalay wiilkaanu ma aha asgari waa nin shacab u ahay laakiin wuxuu ka mid ahay nimanka uun macawislayda ahoo ciidamada ahoo halganka jiro qoryaha qaatay shalay wiilka meeshaan ku dhintay asagoo iyagoo mootada isla saarno isla socda ay meeshaan yimideen dad saaxiibbaaho ahaayeenoo un iyagu labadoodu ay saaxiibba yihiin run ahaantii uun waa uun dhibkaasaa dhaco waa la dhimahaa waxaan leeaha markaa wiilkii dhintana alla naxariisto kii waxgeystana gacantaan ku haynaa waxaana iska kaashannay dilkaas ciidamada gobolka banaadir maadaama uu ku dila gobolka banaadir uu fakaday wuxuu u baxsado uu isku dayay inuu u fakado u aado dhinacaas iyo gobolka shabeellada dhexe marka waad ka kaasana ciidamada booliska hirshabaa leeya ciidanka gobolka baraandirba rumaantii aadaan kaalintaasaan wada qayb qaadanay taliyaha gobolka banaadir ilaa xalay aniga iyo isagu ma kala hoyan waa isoo wacaya asigoo idhahaya wiilkii xagow ku dambeeya meel habalow socdo meelashaasaa laga sheegay meeshaasaa laga sheegay rumahaanti waa ku guulaysan waxaa kaloo arrintaas nagala qayb qaatay oo noo suuro geliyey inaan asigana gacanta aan ku soo dhigno ahalladii uu ka dhashay wiilka dadka dilay rumaanta iyaguna xalay shala markuu dhibka dhacaan waswaceen iyaguna waxayna go'aan ku gaareen meel allaala meeshuu tagay inay soo qabtaan oo ay keenaan rumaanta igana waxaan lea waa maatantihiin waxaan weli la qabanay ummadda soomaaliyeed aysan weli aan lagu dhaqaaqin ku dhaqaaqeen ayagaa noo fududeeya inay nala soo qabtaan wiilkaasoo kala shaqeeya ciidamada booliiska hirshabeelle ha ahaado gobolka banaandirta ahaatee sida gacanta booliiska uu soo geli aaladii qaraabadu ka dhashaa kala shaqeeyahay waxaan leenaha markaa waxuuna ku wareegi doonaa haddii alla yidhaha sharcigaa la marsin doonaa hay-adihii qosaystaan ku wareeji doonaa waxaanu kusoo dhoweeyaha afayeenka afafaahi doonaa kaadli doonaa isaguna wadi salaama waa mahadsantihin markan waxaan joognaa xaruntii shalay ee goobtii shalay wiilkii dhibanaha ahaa ee marxuumka ahaa uu ku dilay eedaysane cabdirasaaq nuur qanjey oo haddeer garabkayga taagan inta badan waxaa noo faahfaahiyey taliyaha buliiska dowlad goboleedka hirshabeelle korneyl xasan dhicisow xasan laakiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo qolyaha bajaajileyda iyo dadkii ehelkii uu ka dhintay dhibbanihii uu ka dhintay lagu magacaabi jiray daahir ibraahim abshir ina maka cali oo halkan aabbihiis ibraahim abshir uu nala taagan yahay inaan ummadda soomaaliyeed saaxiibbadiisii ehelkii iyo qaraabadii baan u muujinno in eh, eedaysanihii wiilkaa dilay gacanta lagu soo dhigay hase yeeshee sida warbaahintu ay u baahiyeen ama dad goobta jooga ay u baahiyeen aysan ahayn waxaa kale rabna ummadda soomaaliyed inaan u caddayno inaanna beeninno inaysan jirin qof ciidan ahaa uu dilay wiilkaas yar ee bajaashlaha ahaa waxay ahaayeen dad saaxiibo ah oo isla socday marka sida korneylkuba sheegay in ciidan uyaal ah oo askari uyaal ah ayuu ahaa eedaysanaha hadda garabkayga taagan oo dilay dhibanahaas ee marxuumka allah u naxariisto waxaan ummadda soomaalied u caddaynaynaa sida korneylku uu sheegay in eedaysanuhu uu ka baxsaday goobtii falka uu ku geystay wuxuuna u cararay gobolka shabeellaha dhexe arrintaas waxaa iska gaashaday buliiska taliska buliiska qaybta guud iyo buliiska dowlad goboleedka hirshabeelle oo labaduba ka wada tirsan ciidanka buliiska soomaaliyeed waxaad halkaas cashar ka qaadan kartaan ummadda soomaaliyeed in eedaysano kasta oo faldambiyeed gala isla markaana la hayo maraggiisa iyo warbixinadiisa uusan ku baxsan doonin ciidanka booliiska soomaaliyeed dalka oo dhan daraf ka daraf meel kasta uu joogo iskaashiyaa ka dhexeeya waana layska kaashiyaa layskana gacan siiyaa soo qabashana eedaysanayaasha noocaan ah bajaajlayda saaxiibadiis iyo dadkii ehelka ahaa ee marxuumka shalay ka geeriyooda waxaan u sheegaynaa in eedaysanihii hadda goobtii wax ku dilo uu taagan yahay muddo saac gudahood ah sidaas si la cadaaladda la horgeyn doono oo cadaaladda la waafajin doono ee ciidanka guud iyo dhacdooyinka ayaamahan dambe socdaoo dhan dhammaantood waxaa jooga reform iyo waxaa jirta wacyigelin lagula xisaabtamayo maantay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed sida aad ka aragteen warbaahinta taliyaha ciidanku wuxuu isugu yeeray dhammaan fadhiyada iyo hoggaammada madaxa bannaan taliyaasha fadhiyada iyo hogaamada madaxa bannaan waxaa ka soo baxay awaamiir iyo faritaano cadcad oo quseeya in eedaysanayaashii dadka falalka noocaasa geysta dhinac looga soo jeesto isla markaana go'aanno cadcad oo ummadda soomaalida indhahooda ku arkaana ka soo bixi doona qof darays ama hub wata ee falgeysta inuusan mar dambe dhici doonin ilaahay idinkiis kii falka geysana cadaaladda horgeyn doono ciidanku idinkay idiin shaqeeyaan idinkii garba idiin yihiin waxaa ka soo baxay amarra cadcad qof kasta oo dembiga noocaasa galana biidnillaahi baari cadaaladdu hortegi doonaa cabdirisaaqna eedayntaas lagu hayo cadaaladdaa la horgeyn doonaa ehelkii eedays dhibanahana waa nala taagan yihiin indhahooda marqaato ha u noqdaan ummadda soomaaliyeed iyo bajaajlayduna markhaati ha ka noqdaan sidaas bajaajlaydana waxaan ka codsanaynaa marka falan noocaas ay dhacaan inaysan iyaguna amniga culays ku sii noqonin oosan qalqal abuurin waajibkaas ciidanka boliiska haydaha kaloo ammaanka iskale waa la soo qabanaa eedaysanaha falka geysta cadaaladana la horgeyn doona taliyaha boliiska dowlad goboleedka hirshabelle xasan dhicisow iyo waxay ahaayeen afhayeenka boliiska sadiiq aadan cali doodishe oo ka warbixinaya eedeysane gacanta lagu soo dhigay oo ku eedeysan dilka wada mooto bajaaj oo shalay magaalada muqdisho lagu dilay waxaana ay sheegeen in ninkan ay gacanta kusoo dhigeen uusan ahayn amaba ka tirsanayn ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan balse uu ahaa macbiisleyda amaba dadka deegaanka ee kacdoonka ka dhanka al-shabaab ku guda jira sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal hagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona oo idinkaga imaanaya muddooyinkii u dambeeyey dhacdooyin aad u foolxun ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay u muuqdeen laamaha amniga kuwo xakameyn la dhacdooyinka isdabajooga ahaa oo saacado ay u dhexeeyeen qaarkood kuwaasi oo ay geysanayeen ciidamo ka tirsan dowladda iyo xubna ka tirsan al-shabaab oo iyaguna dad ku dilaya xaafada ka mida ah magaalada muqdisho isku dhacyo ciidan ayaa sidoo kale dhacay maalmihii lasoo dhaafay waxaana magaalada muqdisho mar qura ay noqotay goob aada markaa moodo in ay tahay furin dagaal amaba ee dadka shacabka ah ay dareemayeen culays aada u xoogan oo dhanka amniga ah oo ku aadanaa dhowr qaybood amaba dhowr jiho kaga imaanayeen ciyaal ciyaalweerada ayaa iyaguna sidoo kale qeyb ka ahaa amni darada waxaana aan wax ka weydiinay amniga caasimadda ee faraha kasii baxaya nabadoon xasan cisma waa xasan hilowle cismaan xasan kacaan oo sheegay in ceeb ay ku tahay dowladda soomaaliya in amniga askartii looga baahnaa inay wax ka qabtaan ay wax ka qaban waayeen sidoo kale waxa uu ka hadlay howlgalada ka socda dalka isagoo aada ugu ammaanay madaxweynaha eh, alxamdulilah alxamdulilah warabi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin maa bacdu eh, adeer waa maasantii raadiyo kulmiye shaqaaqada beryahan eh, magaalada muqdisho ka socotay oo bajaajeyda ah ee lagu diraaya moortooyinka inta dambe toonta allaha u naxariisto inta dhaawacana allaha bogsiiyo waxaa weeye runtii waa mid ceeb ku ah fashilna ku ah dowladda federaalk ee soomaaliya maxaa jirada dowladda inay wax ka qabto waxa mootooyinka ciidamadii nabadgelyada gobolka banaadir taagan nabadsugudiyaa taagan bariiskayaa taagan runtii waxa weeye waa amaan daro waa fashil dad rabo inay maaragtay muqdisho ammaan ma aha inay yidhaahiin dadka dalkaas ka dambeyna kollay cadaaladay mari doonaan maxkamadda ay mari doonaan ade amni darada muqdisho kusoo korortay labadii toddobaad ee la soo dhaafay haba ugu daraaday toddobaadkii u dambeeyey ee toddobaadkan dhammaanaya ah sideed u aragtaa halkasa muxuu ku noqon karaa amniga muqdisho maadaama askartii iyaga amniga inay ilaaliyaan la rabay ay dadka waxyeeleynayaan horta la yidhaaho waayo marka ugu horeeyo qoray iyo dastuurad aan sharciyaysteen laguma qaadi karo gobolka banaadir lamana socon karo iyo baabuurta beersoolka ah waxaa laga rabaa maamulka gobolka banaadir inay ka howlgalaan xagga nabadgelyada inay ka howlgalaan ayaa la gudoomiyaha gobolka adduuna jooga ku-xogeenada inay go-aanka oo kusubaha gudoomiyaha gobolka banaadir inuu go-aan ka soo saaro qodobka kale labaad waxaa weeye in maamulka gobolka banaadir iyo degmooyinka toban iyo toddobada degmo iyo toban iyo toddobada saldhig iyo toban iyo toddobada degmo taliyayaasha nabadsugudda iyo taliyaha nabadsugudda gobolka banaadir inay xasiliyaan magaalada muqdisho ay baaraan eysada dawladda dib ugu soo noqdo waa in la helaa shan sanaal oo obsor diyusi oo heegin ah, oo habeen iyo maalin lana dhigo eh, isgaarsiin telefoon maaha oo halow halow ah si dadka loo qabtana eh, xabsiyada loogu eh, loogu taxaabo haddii lagu waayo loo sii daayo oo maxkamada awood u leh baaritaan in la gelsho dadka la qaba doono maxaa jeede wixii oo dhamaa wada fadhiya marka meelay ka fadhiyaan igu garamaayo ma dawladan dadka ayaa shaqaynaynin oo xukuumadaan shaqaynaynin waxaa rabaa wasiirka amniga ayaa laga rabaa arintaas inuu hormood ka noqdo mhm. runtii madaxweynaha dawladda federaalk ee soomaaliya in golaha wasiirada oo ga uu u diro gobolada iyo degmooyinka wasiirka arrimaha gudaha howlayaashii dhaqanka madaxooda anoo ku hadlay mhm. oo gobolka banaadir iyo talayaasha uu howlgelisto obsor yutubina heeganka wasiiro qaarkood ay noqdaan mhm. u guuyo diwaana lagu qoro oo tootada iyo ay shaqaysto Eh, waxaan rabnaa marka eh, in badow lagu rogo magaalada muqdisho si loo helo xogta eh, qolada khawaarista ama dadka wax ku dilaaya oo ku laynaya ama saraakiil ciidamo ha noqdaan oo shabaab ku shaqeeyo ama qolo shabaab ku shaqeysa ha noqoto ama qoladii shabaabka ha noqdaane waxaan rabaa arintaas in wax si degdega ah wax loogu qabto isbuucan soo socdo oo ugu horeeyo maalinta berito oo jimcaha oo madaxweynuhu ugu horeeyo inuu fadhiisayo dayle eh, banaanka gobolka banaadir maxaa jirada dadaan saxda aqoon haddii wax loo dhiibo dhibaato inteeda laagwa geryada ay la yimaadeen mhm, dilalka dadka shacabka ah marka maxay dhali karaan maadaama askartii iyo shacabkii isku wareersan oo dadkii shacabka ay cabasho xoogan ay ka joogaan askarta maxay dhalin kartaa dowladda dadka siday u arki karaan wallaahi shacabka dhibka ugu weyn waxaa waaye qorayga qoraygana ninkaan wuxuu u qaatay difaaca dalka iyo diinta iyo calanka ilmaha maskaxdoodaa yar dhaqan celin in lagu sameeyo oo la toosiyo shuruucda dalka loo akriyo haddaa wax disho adigana dilaataa tahay in la yidhaha qofka markaa sharciga waa ka baqaaya mootooyinkana kuwa maaha waa la istaajina dad ay la ordaayaan in la baaro iyagana waa diidaanjag iyo meelaha muhiimka mootooyinka farahayay ka barteen mootooyinka soo degaayana waxaa la rabaa ganacsigaas in la joojiyo oo mootoka dalkii mootooka ma qaadan goobayaa qaadan marka anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mhm. doctor xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo madaxa madaxweyne guulaha wax ku-oolkaa oo aada gaartay oo dowladaada adiga aada ugu horayso sumcadda dalka iyo dalka iyo diinta aada u soo hooyeysay iyo xariirka caalamka iyo midka gudaha waa kugu hambalyaynayaa anoo nabadoon xasiirowle cusmaan xasan kacaana waxaan kaloo ugu hambalyaynayaa eh, gudoomiyaha gobolka hiiraan doctor cali jeeji cismaan gurihii wax ka-oolka ah ay ku gaaray hargankii iyo ciidamada dawladda iyo macawiisleyda iyo dadka degaanka hambaryaane waxaan kaloo halkaan ugu hambalyaynayaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed bayre makaraan axmed faal iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya macawisayda iyo taliyaha mada dalka soomaaliyeed ciidamada qalabka sida jenaraal odawaay iyo taliyaha lugta jenaraal biixi wax ku oolka guudaha ay taabteen dalka dowladda wakiilka ay diibtee ada jira oo jooga mas-uuliyiintii kala dowleed ee hawlgalka ku jiro hambalyo cumrigiina allaha dheereeyo mudana xasan sheekh maxamuudo mudane madaxweyne soo dhawaa mar kale soo dhawaa waxaan rabaa halkaan fursadda inaan ugu faa'iidaysto laba qodob oo dhaawac ku ah shacabka soomaaliyeed baraha bulshada waxa soo qoraayo beerta in laga baxdo oo taliyahanigu isugu dayiyo wasaaradda boosada isgaarsiinta ay ka saaraan wasiirka warfaafinta iyo ku-xogeynta inay arintaa eh, baraha bulshada waxa beesha dadka dhigaaya ama dawladda dhaawacaayo waxaan jira sheegaya in laga saaro waxaan ka rabnaa takid in lagu sameeyo arintaas eh, dhinaca facebooka eh, ama khawaarigta ha soo dhigaano ama ha dhigaano la yidhaaha facebooka ay ku soo tuuraan kadib maaragtay meeshaas ka fiirsata laga wax waaye markaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta adal iskale hawshaas inaa faafid aad iyo aadaan idinku hambalyaynayaa mudan madaxweyne mudur yaar guddoomiyaal dalaya odawaa jaradaana waa ku salaama boqol toban afartan igi taliyaha lugta biici iyo maamul goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen iyo madaxweynaha galmudug waa u hambalyaynayaa waxaan kaloo halkaan ugu hambalyaynayaa xildhibaan jacfar xildhibaan cusmaan xaaduudhe iyo xildhibaankii la dhihi jiray eh, oo howlgalladii ay ku jiraan waa ugu hambalyaynayaa dalka iyo dadka guulaystaan idiinaya cadaguina allaha burbursho naxtiniyo naaqus male xabaddaa ridaan bir allaha ka dhiga dabc howlgalladii ka socdeen gobolada dalka intooda badan hakad ayaa galay ka waran arrinkaas iyada aad iyo aad aad iyo aad waxaan kaloo halkaan rabaa howlgalkaas inaan ugu mahad celiyo dowladaha aan saaxiibada nahay dowladda dalka ee turkiga iyo dowladda mareykanka oo garab istaagtay shacabka soomaaliyeed runtii anaga madaxweynahan dalka mareykanka waa ugu hambaliyeynaynaa madaxweynayaashii dalka soo maray maraykanka ee soomaaliya calaqaadka xariirka dheer lalahay wuxuu ahay jimer carter iyo roger regan oo shacabka soomaaliyeed Eh, xiliyadii madaxda ay ahaayeen adduunka u dhadejiyey soomaaliyana xariir nahay eh, runtii waxa weeye howlgalkan lagu diro fayskiisii labaadba furmay kiisii koobaadaa gabagaba hambaryo iyo guul ciidamada dalka ee xooga dalka soomaaliyeed dira oo jooga adinkii saraakiishiina eh, iyo dableyda iyo alifleyda nimanka la yidhaahdo macawiisleydana waxaan leenahay adeerayaal dira oo jooga waxaa tihiin qabiil qarana oo ka difaacanaya dalkiina iyo diintiina iyo dadnimadiina iyo dowladnimadiina oo dowladnimada aad difaacaysiin intay dhimatay jihaad fii sabiilillah ay ku dhinteen ilaahay xaggiis ayay u dhinteen wax waxdishana oo adigu aad disho kuwaas khawaarista ilaahay awa ah janno kuugu bishaareeyba hadday ku dilaana janaad leedaha jana ilaahaba kutubkiisa ku sheeg marka jihaad fi ay ku jiraan ilaahay xaggiisa midda xaqiqa ah, kaas weeye nabi maxamed salawaatullahi caleyh markii la yidhi laqad jaaukum rasuulu min anfusikum rasuul xaq ahaan soo dirnaanay nabi maxamed dii ka dambaysana ma jira rasuul ka dambeeyana ma jira owla amarka dalka waxaa ka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud go-aanka diinka iyo dalka iyo dadka ciidamadaas difaacay dowladdaana wakiilkaade ah nabadoon xasan hilowle cismaan xasan kacaan ayuu ahaa oo ii waramayey kana warbixinaya amni darada muqdisho ka taagneed maalmihii lasoo dhaafay iyo howlgalladii ka socday dalka weli waxaad maqlaysaan barnaamijka wax warays guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaflagu sixiyo hagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysi qaybihii ugu dambeeyey ayaan ku sii siqaynaa markaanse waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi xaddi mala jacaylow intaan xiiqay taladaaye inkastoon xarbiya meel unbaad xagal ka daacdaaye waana xeelad aad leedahoo waan xasuusnahay intaad xawda goysaa ka badan xaadda oogada barna waa ka soo xayan la'yin xabo warkaagii adigoo xanuunkaas le oo kuman xabaalgeeyi inaan kaa xoroobaa hadday ila xaraaraatay anaa xarigga kuu soo galiya xir iyo laambayre xubbigii kalgacal iyo midaan xaajo garanaynin hadba ii xayaysay ilaan xaasad baa tahay warcanayso waxaan maqli jiray inta gabar xishoodliya wiil xariira kugu maqan xaadda way ka badatay aqirow xaggee baad naga xigtaa xaggee naga xigtaa maynleta adigoo hamaansatay hindhoojaysa halisku gobodoo leerileybikoo higde aryamadeyow anna waxaan maqli jira xaq miya xeer miya xaq miya xeer miya ma xishood la'aanba ma islaanka xoogba anoon xiisa ku qabin igu xiratay faraaqe war kalamaanay xaajadu dhan kaley ka xaniman tahay dhan kalaad u socotaa ayay dhigalaay wax maqal yadheegi jari odayo cidda ka dambayna haddaad taqaan waa fiican tahay waxaan la yaabanahay anugu cidda beegsanaysa dhallinyarada bajaajta cidda bannaanbaxa degdeggaa ah abaabusha markii mid la dilo cidda makarofanka soo diyaarisa isla markiiba cidda saxaafadda wargelisa isla daqiiqad marka xaajooyinkaa markaan isu geeyo waxaa ii soo baxay howl la wada qabtay inay tahay warsabankii suuqa siinaa lagu riday iyo dhashiikihii loogu daray shil dhacay inay ka weynaayeen wayska cadda baroortii orgiga ka weynoo ariga weer baa ku jira miyaad na leedihiin war meelilisku haysan magorogaasana namayba kaalay nimantii waa fashilintay ay ku fashilantay raadiyaalku guri jiraan inagogolo fidsadoo hayaan madeeyow titiinkii la taalaashaya soo taagan waa tabtii hore titiinkii la taalaashaya soo taagan waa tabtii hore tiiting ino tilaalaana timirku hayaana tallaahi mataabada hayaan cabdullah waxaa kaloo hore loo yidhi xero bahal ku jira xoola kuma dhaqmaan war waxaa kaloo la yidhi ariga weerku ha xukuma xargaha maqasha uga fura xeryaha oodda uga roga haliska lahoobadoy maaha ahay taas war waxaa la yidhi da'yartii dalkoo irsaq doonayo dakli bixinayaa dhiiggiyo duxdii laga daadiyo duhurkii bulshooy dabka lala dhacee daya oo falkan dulya hoos dhugto muxuu yahay dembiga lagu daba socdaa war dhallinyarada bajaajda ku shaqaystaa malaha inay dalka ka tahriibaan baa la rabaa aryaadaha kayladhaanti beryahaan socotay dilka dhallinyarada bajaajka abaabulka iyo kicinta dhallinyarada hmm. shirarka beelaha waxaasoo dhan mugga aan isu geeyo waxaa iiga soo baxay dawladdu dagaalka shabaab ha iska dayso habarteeday ka tahay war madaxweyne xasan sheikh waxaa la yidhi kismaayo kismaayow kula shirayaa layidhi madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigaasha iyo golihii wasiirada iyo baarlamaankii dhammaan maamulkii jubbaland oo dhan macalodayaasha dhaqankana waa la kulmaa la yidhi xaaladda gedo sida aad rabtiin in loo xalliyo halkan soo dhigowna yidhiyaa la yidhi gedo inuu aadi doono iyo inuu gobol kale usii gudbi doonana lama oga war garbahareeye kismaayo rag is-aamino isqhiyaanayoo ishura soogayn miya war hargeysyonay laasaanoodba ma suraayan war soomaaliyo dhan ishuri maysa way soogayn danteed aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi waxaa is og abaalku dheel iyo intow ka gaalay eed waxaa is og abaalku dheel iyo intow ka gaalay eed war kalemaanay war ma haysiine mootada bajaajka la yidhaha afar kunoo ay joogtaa qoriga aakaha la yidhahna laba kunoo dollaru joogaa balaadba aryaa axmedow mootadu hadday afar kun joogto ninkan ah ka kahalamada kun jooga wata ee halka doolar dariiqa u taagana dadka ku dilaya xoow yahay wargolaha wasiiradu waxay dhaheen askari dambaa baluuda dariiq lama istaajin karo askartii ka dambaysa dililka bajaajna cadaaladdan horgeynaynaa horta ciidanka dawladda inta balwadda le iyo intaan balwadda lahayn yaa badan inta wanaka sbiidka iyo laadhuuga dheesha marka lagu daro inta balwadda laha badan wargooyin anugu ciidanka waxaan odhan lahaa dirayskaad xidhantiin iyo dabkaaad wadataanee deegta aad ku sidaan dawladdii idin siisay danta ay ka lahayd waa diinta iyo dalkii iyo shacabkoo la difaaco duqaydiiyo carruurtiyo maatadoo la daryeela aadna loogu dadaalo ee dadkiinna jeclaada daacadoogu adeega disbiliinna lahaada askarigii qof dilaanayni uun ka dambaynoo deg loogu qisaasoo diya laga qaadan go'aankii dawladeenniyo waa digreeta bayaanoon cidna diidi karayn iyo digniintii u dambaysay daaranka qaadan dhegihiisa daboosho kibir ka tuuro dembigaa ku dhacana eh. allaw yaay damiintiyo shalay baa u dambaynay warkalamaanay war ma haysiine eh. laascaanood labadan beri waa xasiloontaha layidhi meeyarkii magaaladuna wuxuu ka warbixiyey eh. dagaalkii dhacay khasaarihii ka soo gaaray magaalada laba boqol oo qof dad ka badani waa ku dhinteen buu yidhi dhaawacana lix boqoluu ku sheegay laba boqol oo kun oo qoys dad gaarayaana waa ka barakacay buu yidhi goobihii caafimaad caafimaadka iyo korontada iyo biyaha iyo meelihii la midkahaana waa la burburiyuu yidhi ganacsigii iyo guryihii magaaladuna inta badan waa burbureen buu yidhi hadda anuu tirada waa ka qaldayaay meeyarku qoraal u diyaarsan buu akhriyey war wixii dhacay waa dhaceen hadda intaasa lagu ekeeyo ma lagu heshiiye mase waa laysku nasanayaa kollayba waxaan hubaa dagaal sokeeya inaan cidna ka faa'iidey anna waxaan hubaa qof wax soomaaliya inuusan xabad ku talinayn war shabaab waa lama huraanoo xal kalaa laga waayey laakiin mid kaloo soomaali dhexdeeda in lagu taliyo maaha wargeega maaalin oday hoobi nabiga laisku hurgufaayo magaalada dhatiye ayka tali war mar hore cadhadheera ku dhihin muqdisho horumarkeeda lama oggola dad cadow ahana ka soo hor jeeda war muyaadan maqal aduguba kuwaasu waa adinka wallaahi waa adinka war anugu waxaan garan waayey dadka amni darada muqdisho ka wada iyo ciidanka amnigee joogayaa badan war cabdiraxmaan cabdishakuur hadda ka hor wuxuu yidhi markaan arkay sarkaal guri dabaqa ka dhisanay elboorka agtiisa ayaan amniga muqdisho su'aal geliyey war sarkaalka noon shalka to diiday war sarkaalka mushaarkiisa iyo gunnadiisa dhooqa iska daaya cariishna laguma dhisi karo marka shaqa leexsan bay wadaan miya amni darrada maxaa keenay waa shaqada leexsan hadde iidhiib miya iidhiib ah war iidhiib dabaq laguma dhisi karee soo ruji weeya tani war kalamaanay ustaad xuseen sabriye wuxuu yidhi waxaad leedahay cadow badan oo guushaada dhibsado jabkaada ku farxo waxaa jira nacab aan farxadda kuu quurin oo jecel inaad murug iyo walbahaar ku noolaato waxaa badan dad aad malaynaysa inay ku jecel yihiin balse caqabad ku ah horumarkaada oo qodxa u dhigaya tallaabo kasta aad horay u qaadi lahayd haddii lagu tusi lahaa waxa ku jira qalbiyada dadka waxaad arki lahayd saaxiibbo badan oo adiga kuu qosla balse xiqdi iyo xaasidnimo kuu haya oo jillaafo iyo hagardaamo kula damacsan horumarkaaduna dhibayo oo ka markii ay maqlaan inaad guul gaartay dadka kale iska dhaafe qaar ka mid ah ehelkaada iyo asxaabtaada ayaan guul iyo horumar ku oggolayn adiga keliyana ma ahane ee soomaaliya oo dhan ayaa horumarka loo diidan yahay ee libaaxyada afrika ayaan noqon lahayn haddii uu caalamku hagaadaamada naga dayn lahaa haddii aad ka mid tahay dadka naxligaas iyo beentaas naftooda uga sheekeeya markii ay fashilmaan cuqdad nafsi ayaa ku haya ee allah ku caafiyo garaadkaada iyo damiirkaada ayay nagaf iyo ceeb ku tahay inaad iska dhaadhiciso in guushaadii horumarka lagu diidan yahay keligaana ma ahane dad badan ayaa cudurkaas iyo cuqdadaas kula qabo waana sababta ay fannaaniin badan ugu heeseen nacabku weligii ha daalo nacabku ha isdeldelo nacab diida samaheenna nacabka igu wiirsadow nacabka igu soo hirtow nacabka igu teedsan nacabkaygu ladiwaa iyo nacabku darbiyada ha jiiro waryaabyaabanay yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka minii la yaabo yaasiinka fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan keyse intaan barnaamijka midlaceyna ku kulmi doona saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo fadhibadhacwoodu xalay dhagahayga oo furan hurdada bay kasoo iri arrin lagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel ifayu lama arkay faafi sheekada ba dacwadu laganay wuu ii yidhi feedhahay jaban dhagahayga oo furan hurdada fay ka iri arinagu fogatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada adag umuur ahan wadafaada haddasi kala furfuro dabolka hadan ka faydo dabolka hadan ka faydo cidda nagu taaganoo annaga fadhi nuuma yaale badyahow fataxada maraha fidha nagu taaganoo annaga fadhi nuuma yaale dadyahow fataxada maraha fikir seexan waaye intaan soo sar fadhiistay daalay maxaan falanqeeye hawlo maxay talo iga firdhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatuu la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroointayda intan qaniinay falaad iyo iilislaaway maxaan fikir seexan waayey intaan soo sara fadhiistay intaan dib faa dhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay kaloo iga fidhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhiitaintaan qaniinay faalaad iyo ciiliswaabay inta nagu taaganoo ileen fadhi nooma yaaleed badyahow fataxada maraha fidha nagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha haddana califaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tosiya foolaan arkaayo fadbaanbay iiga muuda barwaaqada foolanaysa xariiqiyo falalxeeda saadaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeleen haddana califaahiyo rabba faxanoo tiri hawada aan ka faali tusniyo fooraan arkaayo fadbaan bari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxdeeda saadaashu mafoolxum oo dhowaan falaga isbedeli farintan kuu la timay inaad fidisay yahaydee haddaad la fadhiisanayso farintan kuu la timay inaad fidisay yahaydee haddaad la fadhiisanayso

هذا مرة فاتح هذا مرة قد يخوف فاتح هذا مرة anigu barka aan fiidhay anigu aan fiidkiso wixii hare fogsadee adigu faygaa isaag filka kahar filka kahar waa habaa anigu barka anfidhay anigu anfikiso wixii hare fursadee adigu faygaa isaag filkaa ka har waa habaan war hoy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ka foofa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa warooy arrimaha ka fiirso daantiina kaco ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad finjiriirsanay caashii faro ay gadoontay raabdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaadgoonni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad finjiriirsanay caashiii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaad goonni u faqdaan intaad gelin faygartaan

you.